bismi illaahi araxmaani raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetanaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay nimankii munaafiqiinta ahay oo raggii muslimiinta ahay oo xoolahooda la baxaayay wej kasta ha kula baxaanee ayagoo xoolo badan bixinaya iyo xoolo yar ayagoo bixinaaya nimankii ku ceebaynaayey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay oo munaafiqiinta ahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuwa ceebaynaaya mutadawiciintow dha ilaahay kuwa sunno falanaaya oo mu'miniina sadaqooyinkana ku sunno falanaaya iyo kuwa aan helaynin ilaa daaqadooda mooyaane oo la imaanaya ayaguna oo markaasi kuwa noocaa samaynaya ku jeesjeesaaya ilaahay ayaa sukhriyadooda ku jeesjeesa ayaa ku jaasinaaya sukhriyadooda allah ku jaasinaaya waxaana u sugnaatow dha ilaahay cadaab aliimahow dha ilaahay waxaa u sugnaaday cadaab aliim howdha ilaahay oo xanuujiya marka waynu ka soo warannay aayaddaasaa casharkeenna hore noo joogay oo waxaanu ka soo warannay aayatu sadaqa markay soo degtay saxaabigii la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu cawf inuu maal fara badan keeno hore usoo sheegnay cadadkiisa ee munaafiqiinta ay yidhaahdeen waa nin muraa'iyaho istususaaya dadka nin kalontoodoo isagana la dhihi jiray abu caqiil al ansaari isaguna wuxuu keenay hal suus oo timiraha u keenay markaasaa nabigu calayhi salaatu salaam sadaqada ku diray kolkaasay munaafiqiintii waxay yidhaahdeen ilaahay waa ka deeqtoon yahaa miskiinkan suuskiisa maa la iska daayo marka haddee ninkii wax badan bixiyana way ceebaynayaan ninkii wax yar bixiyana sidaasoo kalantood marka qoladaas munaafiqiinta ayaa ilaahay noogaga soo warramay haddana aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u sheegayaa haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam dembi dhaafa u weydiiyo iyo haddausan u weydiinba inaan ilaahay marnaba u dhaafaynin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele mar hadday munaafiqiin ay yihiin oo ina nifaaqaaska soo noqon ay kufaar yihiin kaafir ilaahay waxba u dhaafi maayo alla markaas wuxuu dhahay istakfir lahum u dhaafi dalabuu dhahay ow ambase laa tastakfir lahum ha haw dhaafi dalbin in tastakfir lahum haddaad u dhaafid dalabtowdha ilaahay sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu alla u dhaafi maayo lahum eega alla u dhaafi maayo hadda markaasi istakfir lahum taanu waa khabar waxaana loo keena meesha oo lagu keena suuratul amar weeye macnaha waxaa laga wadaa istikfaartaada ood nimankaas dembi dhaaf alle u weydiiso iyo inaad iska dhaafto sawaa'un waa leey marka haddana aayaddan waxay ku tusinaysaa daliil inay markaas u tahay takhyiir nabiga in la siiyey calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa kaloo noo imaan doona inaan markaasi waxa weeye marnaba aan loo dhaafaynin oo waxa weeye haddana takhyiirkan uusan meeshaba ku jiraynba haddii waxa weeye munaafiqiin ay yihiin sawaa'un calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum lan yakfir allaahu lahum iyaduna noo imaan doonta alla wuxuu yidhi subxaanahu tacaala istakfir lahum u dimbi dhaaf dalab sayidka maxamedka ah wadaa doonto ow ambasa laa tastakfir lahum ha u dimbi dhaaf dalbin marka nabiga calayhi salaatu salaam waxaa loo khiyaar geliyey dembi dhaaf inuu u weydiiyo iyana iska dhaafo nabigeenna wuxuu yihi calayhi salaatu salaam ayaa la yidhi aniga khiyaar baa laysiiyey waana doortay oo macnaha dembi dhaaf u weydiinayaa xadiis waxaa qabay sidaas oo bukhaari uu wariyey ayaa sidaas ahay hase yeeshee nabiga calayhi salaatu salaam waxaa markaasi loogaga joojiyey suuratulmunaafiquun haddii ilaahayra aanu ku tegi doono oo inaan markaasi waxa weeye marnaba loo dhaafaynin oo khiyaarkaas uusan jirin ayaa halkaas ilaahi subxaanahu watacaala inoogu sheegi doonaa ilaahay wuxuu yidhi in tastakfir lahum hadhaad u dhaafi dalabto sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu lahum alla u dhaafi maayo marka hadda toddobaatankan waxaa loola jeedaa ha layidhi mubaalaqaa loola jeedaa oo haddii waxa weeye maa laa nihaaya oo xataa nabiga calayhi salaatu salaam dembi dhaaf u weydiiyey inaan la dhaafayn xadiiska bukhaarina waxau ahay low aclamu yow dhahay nabigu haddaan ogahay annii low zidtu haddii aan ka ziyaadi lahay cala sabciina gufura loo dhaafi lahay la zidtu calayha waan ka ziyaadi lahay marka hadda cadadkan waxaa loola jeedaa ha layidhi cadadkan oo maksuuska ah waxaa loola jeedaa xadiidkan hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam wasa'ziidu cala sabciina u dhahay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kabacdigaa ah loo caddeeyey makfiradii ayaaba albaabkeeda dhan la xidhay sida hore aan u sheegno noo imaan doonta sawaaun calayhim astakfarta lahum am lam tastakfir lahum <clears throat> lan yakfir allahu lahum u dhiyahay marka alla u dhaaf maa u dhahay marka sabciinkan waxaa lagu xambaarayaa mubaalaqa lee falan yakfir allaahu alla u dhaafi maayo lahum ayaga u dhaafi maayo saasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marnaba loo dhaafi maayo munaafiqiinta daalika kaasou dha ilaahay u dhaafid la-aantaas oo aan dembigooda loo dhaafaynin biannahum bisababi annahumba sababkeeday ku ahata ayagu kafaruu billaahi alla ay ku kufriyeen iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa ay ku kufriyeen daalika kaasou dha ilaahay subxaana watacaala tacaala cadamu lmakfirati lahum weeye dembi dhaaf loo dembi dhaafo oo la waayey biannahum bisababi annahumba sababkeeday ku ahaatay ayagu kafaruu billaahi alla ay ku kufriyeen iyo warasuulihi rasuulihi rasuulkiisa wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii alla hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen ilaahay subxaanahu wa qoon faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka baxay hanuunin maayo nimankaana waxaa weeye faasiqiin oo kufaara weeye farixaalmukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey way farxeen ow dheh ilaahay bimaqcadihim fadhiisashadooda ayay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi ilaahu rasuulkiisa gadaashiisa ay fadhiisteen wa karihuu waxay ow dheh ilaahay an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan iyo u anfusihim naftooda fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ay kula jihaadaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeenow dheh ilaahay qaala bacduhum libacdin laa tanfiruuha bixina jihaadka ha aadina laa tanfiruu ha bixina fi lxari kuleylka ha ku bixina wad waxaa u tira hawdha ilaahay naaru jahanama jahannamo naarteeda ayaa ashaddu daran xaran kulaylkoo tabuuka ka daran low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yafqahuuna kuwa kasaa hawdha ilaahay allah isagoo munaafiqiinta ka warramaya wuxuu yidhi farixa almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey way farxeen kuwii dagaalkii tabuuka ka hadhay way farxeen buu dhah ilaahay ma ay ku farxeen bimaqcadihim fadhiisigoodow dha ilaahay macnaa biqucuudihim weeye fadhigooda oo khilaafa rasuulilaahi ilahi rasuulkiisa gadaashiisa ay fadhiiseen macnaha waxaa laga wadaa bacda rasuulilaahi taasay ku farxeenow dha ilaahay laakiin khasaare ayaa ka dambaysa marka tabuuka waxaa weeye wakti oo waktu shidaahay eeday oo kulayl badan oo jiro abaaru ay jirta saan u soo sheegnay wa karihuu waxay kahdeenow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan iyo wa anfusihim naftooda fii sabiiliillaahi liiclaa'i illaahi ilaahay kelimadiisa oo la kor yeela ay kula jihaadaan waqaaluu waxayna yidhaahdeen oy dhexooda isu dhaheen ayagaa ismaslaxaaya laa tanfiruuha bixinoo tabuukaha aadina liannahaa kaanat fii shidati alxarri waalqaxdi weeye tabuukaha aadina yidhaahdeen oo ha u bixina laa tanfiruuha bixina yidhaahdeen fi lxari kulaylka ha ku bixina kuleelka aan ku bixinaynin wakti la bixi kara maahan sidaa markay dhaheen jawaabda la siinayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay qul waxaad tidhaa sayidka maxamedkaahow naaru jahannama jahannamo kuleelkeeda ayaa ashaddu daran xaran kuleelka oo tabuuka ka daran marka waxa weeye haddaad tabuuka kuleelkeeda aad diideen naaru jahannama idinka dambaysa weye low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yafqowna kuwa ka saawdha ilaahay ah, hadday ogaa lahaayeen naaru jahannama inay ka dambayso oo oy ka kulayl badan tahay tabuuko waxa weeye ma takhallufi lahayn taasaa meesha ku jirta ilahi wuxuu yidhi falyadxa kuu ha quslaano qaliilan wax yar wax yar addiinahay soo quslaano walyabkuu ha ooyaanow dheh ilaahay ha ooyaanow dheh ilaahay subxaana wa tacaala kasiiran wax badanna aakhiraha ku ooyaano jaza-an ow dheh ilaahay yujzawna waa la jaazinayaa jazaa'an jaza ayaa la jaazinayaa bimaakii sababkiisaana lagu jaazinayaa kaanuu ay ahaadeenow dheh ilaahay yagsibuuna kuwa kasbada hadda waxaa weeye nimankaanu markii takhallufka ay sameeyeen oo ka hadheen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam rasuulii tabuuke ay ka hadheen meeshaas waxaa ka dhalanaya inay tamatucu dunyaa ay sameeyaan oo iska sheekaystaan oo iska qusquslaan markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay falyadxakuu ha quslaanow dha ilaahay qaliilan wax yar ha quslaano macnaha qaliilan weeye markaasi waxaa laga wadaa wax yar oo adduunyada qaliilan fi dunyaa weeye adduunyada wax yar ku quslaano weeye marka hadda qosolka adduunya wuxuu qaliil ku yahay waa markii loo nisbeeya bukaa'ul aakhiradi aayad aakhira ooyinta dhexaysa weye dadka ilaahay subxaana watacaala tacaala uu cadaabayo say ooyi doonaan weeye saasaa la leeyahy wain kaana fii nafsihi kasiiran haba waxa weeye naf haba badnaado wax badanba ha lagu qoslo adduunka oo shahawaadka lagu tamarkaco laakiin ooyinta aakhiro ka dambaysa oo shalaytada iyo hoogga keenaysa iyo cadaabka taas ayaa uun markaas markii loo fiirshay qaliilka oo ooyinaan dhammaanaynin ayaa aakhira ka dambaysa markaasuu dha ilaahay falyab xakuu ha quslaano markaa waxaa weeye tahdiid waaye qaliilan wax yarow dhah ha quslaanow dha ilaahay walyabkuu ha ooyaano kasiiran wax badan aakhiro waxay u ooyi doonaan ooyinaan dhammaanaynin calaa maa faatahu min anaciimi daa'im weye nimcadii ka tagtay oo daa'imka aheeday ayay u ooyi doonaan weye marka waxaa laga wariyey xadiis ooyinta markaasi sida ay tahay oo loo baahan yahay adduunyadatan in ilaahay daacadiisa la falo oo markaasi ilaahay daraaddiisa loo ooyo xadiis waxaa la wariyey anas ibnu maalik uu wariyey oo waxau dhahay anas samictu rasuulallaahi ilay rasuulkiisaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu isagoo dhahaaya yaa ayuha ayuhannaasu dad yahabow abkuu ooya fain lam tastadiicuu haddaydaan karayna an tabku inaad oydaan fatabaafow is ooyin ooyinsiiyow dhahay fa inna ahla naari naarta ahalkeedii ou dhahay rasuulka calayhi salatu salaam dadka naarta ku jira ilaahay naga koriye yabkuuna fi naari naarta ayay ku ooyaayaan xataa tasiila dumuucuhum ilintoodu intay ka daadanayso fii wujuuhi wejigooda uga soo daadanayso kaannahaa xaal ay la soo tahay jadaawila kanaalo kanaal iska socda camal ido ah xataa tanqadica dumuucu intii ilintu ay go'day ka dhammaato fa tasiilu dimaa'u waxaa haddana markaasi soo daadanaya dhiigaa ku xigsanaya markaasaa waxaa weeye fatafruqu lcuyuuni indhihii markaasay faaruq noqonayaan oo wixii ay ka dhammaanayaan falow ana sufunan ow dhaha nabigu doon ujriya fiiha haddii lagu dureeri lahay ilinta ahlunaarka ka baxda iyo dhiigga ka baxa indhahooda la jarad way ku dureersa laheyd waxaa ka baxaaya ayuu dhahay rasuulka calayhi salatu salaam ilin iyo dhiig oo doon ay ku socon karto ayaa ka baxaaya weye marka dambena waxaa weeye ilintiina waa la weynayaa waxaa kaloo la weynaya dhiiggiina waa dhammaanayaa markaasay naartii saas ugu ilaa abadul aabaad marka qof naaru ay ka dambayso wax faa'iidaa oo leeyahay ama wax u yaala raaxo kastoo adduunyada si kastoo u tunto waxba ku tari mayso waxaa weeye raaxatul aakhira inayna qofka gefin oo ilaahay aakhira u raaxeeyo taasaa maaragtaya ah inuu ku dadaalaa laabud ah weye adduunyadaana waxay taraysa ma jirto wax kastoo waxaa weeye dhibaato aad kala kulantane haddiiba aakhiradaadu ay fiican tahay waxba kaa dhibi mayso markaas alla wuxuu dhahay wax yar ha qoslaanow dha ilaahay maxaa yeele dadka macaasida samaynaya ayagoo ku faraxsan oo dhan ayaa hadda loola jeedaa ah, iska qosqoslaa leeyaho iska raaxayso iska tuntaa leeyahay adduunyada xaaraan ku tamatuca weye wax badan ayaad aakhiro gooyi doontiin waana jazow dha ilaahay subxaana wa tacaala oo lagu jaasinayo waxay kasbadeen fain rajacaka allaahu alla hadduu ku celiyo sayidka maxamedka ayuu dha ilaahay oo qaswadan tabuuka ilaahay uu kaa celiyo ilaa daa'ifatin jamaacana ilaahay uu kuu celiyo oo minhum ka mid ahowdha ilaahay kuwaas takhallufay oo madiina ku hadhay fasta'danuuka ay kaa-idan weydiiyaan lilkhuruuji bixitaan ooy duulaan kale kuu raacaan faqul waxaa u tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan macaya aniga micigayga abaddan weligiin bixi maysiin walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan macaya aniga micigayga caduwan cadow lama dagaalamaysiin maxaa yeelay innakum idinku radiitum waad raali noqoteen bilqucuudi fadhi ayaad ku raali noqoteen awala marati maratii ugu horeysay facduu fariista maca alkhaalifiina kuwa gadaal maraya micwooda la fariista ahy saas u dhahaday rasuulka alayh salaatu wasalaam nabiga calayhi salatu wasalaam aayadaha markii kusoo degaaya waa intii tabuuka uu jiray mawqifka nabigeena calayhi salatu salaam uu qaadanayo markii uu madiine uu tago oo dadkaas mutakhallafiintaa uu ka qaadanayo ayaa ilaahay rasuulkiisa usii sheegaya marka waa khidaab nabiga lala khidaabaya calayhi salaatu wasalaam markii waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu madiine uu kasoo laabanayey ayaa warkan loo sheegayaa weye in markaasi waxaa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaas aysan kula soo kulmin meel oo maaragtay a ka mid a mashaahidulkhayrka weye marka hadda waxaa laga qaadanaya yidhah aayadda culammadu waxay culammadu waxay yidhahdeen aayadda waxaa laga qaadanaya ana ahla alfusuuqi waalcisyaan laa yuraafaquuna walaa yushaawaruuna weye culimmadu waxay yidhahdeen dadka ahlulfisqiga ah iyo dadka ahlulcisyaanka ahoo ilaahay ku caasiya waxaa la yidhi rafiiq lalama noqdo mana lala shawro weye mana lala shawraayo rafiiqna lalama noqdo danna looma sheegto weye taasaa laga qaadanaya ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay fain rajacaka allaahu allah hadduu ku celiyo sayidka maxamedka ahow oo tabuuka ilaahay uu kaa celiyo ilaa daa'ifatin firqana ilaahay uu kuu celiyo ama jamaaco oo minhum kuwaas ka mid ah oo ilaahay miman takhallafa bilmadiinati wey min almunaafiqiin oo fasta'danuuka ay kaa'idan weydiiyaan lilkhuruuji bixitaan oo qaswo kale ay kuula baxaan faqul waxaa u tiraahow dha ilaahi subxaana wa tacaala lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga micigayga abaddan weligiin bixi maysin weligiinna ma raacaysaan walan tuqaatiluu mana dagaalamaysaan maciya aniga micigayga caduwan cadow lama dagaalamaysiin saas u dhowdha ilaahay maxaa yeela inakum idinku radiitum waad raali noqoteen bilqucuudi fadhi ayaad ku raali noqoteen awala maratin maratii ugu horaysay ah, waana waxaa weeye awala maratin khuruujkan oo loo baxaayo weeye qaswatu tabuuko oo ayaga laga dalbay inay soo baxaan weye faqcuduu la fariisa u dhowdha ilaahay maca alkhaalifiina maca almutakhalafiina ama maca almutakhalifiina kuwa gadaal maray micigooda ama la gadaal mariyey oo qaswada ka harawiyo haweenka iyo caruurta iskala jira Ah, kuwaasaas kufaacsiina iskala jira weye weliba marka hadda waxaa weeye waaba la xaqirayaaba wey haweenkay carruurta iskala jira leeyi ah. walaa tusalliha dukanow dha ilaahay calaa axadin axad oo minhu munaafiqiinta ka mida axadkaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku dukanow dha ilaahay walaa taqum hana quminow dha ilaahay calaa qabrihi qabrigiisa oo duugid lasoo duugo iyo ziyaaro la ziyaarto qabrigiisa u tegi maxaa yeele inahum ayuu dhaha ilaahay munaafiqiintu kafaruu bilaahi alla ayay ku kufriyeen iyo wa rasuulihi rasuulkiisaay ku kufriyeen wamaatuu wayna dhinteen wal xaal hum ayagu faasiquuna kuwa faasiqiina oo kufaar ay yihiin aayaddan intaanan macnaheeda aanan u gelin waxay soo degtaa la yidhi rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu ku dukaday baa yidhi munaafiqi weynaayo ra'iisul munaafiqiin ahay oo la dhihi jiray cabdullaahi ubey ibnu salo la dhihi jiray ah, ibnu ubey weye oo cabdullaahi la dhihi jiray weye ubaygaana ismu abiihi ou ahay aabbihiis maaragtay ayuu ahay magaciisaa layidhi taloolkaana waxaa weeye waa ismu umuhiyaa hooyadiis nin dhalaas talool la dhihi jiray awow u ahay ra'iisulkhasraj ayuu ahay baa layidhi laakiin waxuu iska lahay baa layidhi wiil wanaagsan oo saalix oo asna cabdullah la dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkaas u yeelaa layidhi markaasuu nabiga wuxuu ka su-aashaa layidhi inuu nabigu ku kafaniyo qamiiskiisa nabiguna sidii u yeelay isagoo wiilkaas wanaagsan tixgelinaya waxaa la sheegaa layidhi nabigeena alayhi salaatu salaam waxaa la sheegaa layidhi inuu maaragtay ou ah, kala waramay waxyaabihii markaasi uu ku samay lahay cabdullaahi ibnu ibnu salool weye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa waa lagala warramay baan dhihi lahay nabiga calayhi salaatu salaam waxaa lagala warramay baa layidhi wixii markaasi uu ku sameeyey cabdullaahi ubey ibnu salool oo waxaa layidhi rasuul alla waa ogtoo nin munaafiqo weyn waaya la ogyahay maxaad ugu dukatay qamiiskaaga se maxaad ugu kafanaysa markaasuu nabig waxau dhahay alayhi salatu salaam wamaa yugnii canhu qamiisii wa salaatii min allaahi ah, shay-an weye aniga qamiiskayga iyo salaadaydu ilaahay cadaabkiisa waxba uga tari mayso wallaahi inii kuntu arjuu an yuslima bihi alfun min qowmi u dhahay hase yeeshee siyaasada aan wataa waxay tahy dhahay rasuulku alayhi salatu salaam waxaan rajaynayaa oo aan rajo ka qabay inay qoonkiisa kun nimoo ka mida ay soo islaamtay waxaana la sheegaa la yidhi kun nin oo qoonkiisa inay soo islaameen sida maaragtay la weriye iidane kun nimuu qoonkiisaa soo islaamto nabigu calayhi salatu salaam dantaas ayuu kala hay maxaa yeele waa loo baahan yahay islaamku siyaasadu iska leeyahay macnaha dadkaas waxay soo islaameen markay arkeen nabiga kamiiskiisii in loo barakaynaayo oo ninkan la gelinaayo ayay markaasay ayaguna saa u soo rumeeyeen laakiin cabdullaahi uwey bnu salool nabigu calayhi salaatu wasalaam horta asagu saas ayuu ijtihaadkiisa u dukaday laakiin aayaddaanu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii markaasi munaafiqnimadiisa ay u caddaato oo munaafiq oo uu og yahay inuuna ku dukanin ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam la amraya maxaa yeele gaal salaad lagu dukan marka nabigana ilaahay subxaana wa tamanigiisa waa u yeelay eh, oo hadda waxa weeye waa u yeelay nabiguna waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam aniga kamiiskaygaas iyo salaadaydu xabo u tari maysou dhah ee dan kale ayuu ka lahay laakiin hadda cid kasta waxaa weeye ayaga waxaas lama dhaalacsiinin oo hadda annagu gaal inaan ku dukanay ee danaanka leenahan nidhaahdo ma suurta gelaysa walaa tusalliha dukanowdha ilaahay calaa axadin axad oo minhu munaafiqiinta ka mida axadkaasoo maata dhintay abaddan weligaa walaa taqum ha quminowdha ilaahay calaa qabrihi qabrigiisana ha quminow qabrigiisa ha kor joogsanowdha ilaahay oo qabrigiisa macnaha lidafnin wa aw ziyaaratin waxaa weeye duugidna ha u tegin ziyaarana ha u tegin weye saasaa laga wadaa qabrigiisana ha u tegin weye maxaa yeelow dha ilaahay inahum ayagu kafaruu bilaahi alla ayay ku kufriyeen iyo wa rasuulihi rasuulkiisa gaalo weye cilada markaasi nabiga loogaga reebaayo taas weye waxaa la yidhi culammadu waxay yidhaahdeen walamaa nazalat haadihi alaaya aayaddaa markay soo degtay maa sallaa calaa munaafiqina layidhi nabigu munaafiq kuma dukanaa layidhi walaa qaama calaa qabrihi bacdahaa weye nabiguna alayhi salaatu salaam maalintaas ka bacdi qabri munaafiqkiisa maysan kor joogsanin maxaa yeele amarkaasaa la siiyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam laakiin hadda nabigu alayhi salaatu wasalaam isagu munaafiqiinta waa yaqiinay annaga saadda qofka hadda waxaa weeye munaafiqnimadiisa iyo mu'minnimadiisa ma kala naqaane qofka daahirkiisa hadduu qof muslima yahay waanu ku dukanaynaa waana markaasi duugaynaa oo waanu tegaynaa qabrigiisa ilan annagu waxaa weye waxaasu nooma cadda <clears throat> ninkii ilaahay ahlulkashfi ka dhigay sida xudayfa binuulyamaan oo kale hadda ninkaas waa iska dhaafi karaa oo isagu wax og ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kafaruu bilaahi allah ayay ku kufriyeen iyo wa rasuulkiisa wamaatuu wayna dhinteen walxaal hum ayagu kaafiruuna kuwa gaala yihiin faasiquuna u dhah wamaatuu way dhinteen walxaal hum ayagu faasiquuna macnaa kaafiruuna weeye walaa tucjibka yaysan ku cajabgelinow dha ilaahay amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa wlaaduhum awlaadooda badankaas munaafiqiinta maalka iyo ilmihii ay leeyihiin aayaddan hadda ka soo marnay waa lagu soo celinayaa maadaama hadda munaafiqi weynaay meeshaan looga warramay munaasab ahaanaa loogu soo celiyey marka hadee ku celcelintaan waxaa weeye almubaalaga taxdiir weeye waxaa lagu xeel dheeraanayaa in laysagaga digo shayga kan weeye oo markaasi nimankaa munaafiqiintaa ka dhacay weye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa walaa tucjibka yaysan ku cajab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa awlaaduhum awlaadooda innamaa in kaleeto maahina yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa amwaashaas iyo awlaaddaas fi dunya adduunyada oo watasaqa ay baxdo anfusuhum naftoodu wal xaal ayaguna kaafiruuna kuwa kaafiriina oo gaala ay yihiin taasaa ilaahay doonaya aayaddan oo aayadda ka horayso lamid aheedaan ku soo sharaxnay waidaa unzilad markii la dejiyow dha ilaahay suuratun suurad la dejiyo suuradda hadda meeshaan waxaa laga wadaa daa'ifa min alqur'aan weeye saddex aayadoodba hadda allaha ka dhigo waa la dhigi karaa suurad weye waidaa unziladow dha ilaahay haddii la dejiyo suuratun suurad la dejiyo an aaminuu bian aaminuu rumeeya suuraddaas lagu soo dejiyo bilaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi ilahay rasuulkiisa micigiisa jihaada ista'danaka waxaa kaa idan weydiinaw dha ilaahay ulubawliyow dha ilaahay sanaadnimada kuwa u saaxiibkaa oo minhum kuwaas kamida munaafiqiinta hawdha ilaahay waqaaluu waxayna leeyihiin darnaa naga tag muxamedow nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwaasa fadhiya micgooda aan ahaane ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala markii la soo daa'ifa min alqur'aan lagula soo dejiyo an aaminuu bian aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi ilaahi rasuulkiisa micigiisa jihaada ista'danaka waxaa kaa ida weydiinaya urub bawri kanaarnimada kuwa u saaxiibka kuwooda maalqabiinta weeye oo oh, minhum ayaga ka mid ah waqaaluu waxayna leeyihiin darnaa naga tag muxamedow nakun aan ahaane maca alqaacidiina kuwa fafadhiya micwooda ahaane aan dadkaan iswaajibna caadiga falluu way raadli noqdeenow dha ilaahi bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa gadaal mara micigooda saasay raali ku noqdeen falluu way raadli noqdeenow dha ilaahi munaafiqiintu bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa gadaal mara micigooda inay ahaadaan weye eh, oo iskala jiraan weye oo guryaha ay ku takallusaan wey haweenka iyo carruurta ayla jiraan wadaba waa la dha ilaahay calaa quluubihim laabtoodana waa la daboolay qalbigooda waa la daboolayoo waxaa weeye macsidoodii <clears throat> markay badatay ayaa qalbigooda la daboolay wadabica waa la daboolay calaa quluubihim laabtoodawdha ilaahay hom ayagu laa yafkahuuna kasi maayaan kayrkawdha ilaahay oo qalbigay ka xiran yihiin laakiin irasuulu rasuulkawdha ilaahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaw macigiisa jaahaduu kuwaas way jihaadayaan biamwaalihi maalyaalkooday ku jihaadayaan iyo wa anfusihim naftoodow ilaahay wa ulaa'ika kuwaas muuminiintaane lahum waxaa u sugnaaday alkhayraatu khayraat ayaa u sugnaaday adduunya aakhiro waulaa'ika ulaa'ika kuwaasow hum ilaahay waa kuwa liibaanown ilaahay marka hadda markii qolooyinkaas xun laga soo waramo munaafiqiinta waxaa meeshaan lasoo istidraagayaa dadka wanaagsano inayna kuwaas aysan mid ahayn ayaa marka meeshaan istidraag weeye calaa maa qad yutamahabu sida markaasi la wahmi karo ayaa laga istidraagayaa oo qoladaas kasalka ku dhacay munaafiqiinta inuu keyrkood ma uu usoo jiidi karo kasal marka uma soo jiidi kara ilaahay leey laakiin kalkeeda ayuu dhi ilaahay alrasuulu rasuulka maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaw nayiisa jaahaduu way jihaadayaan biamwaalihim maalyaalkooda iyo waanfusihim naftooda wa kuwaas lahum lkhayraatu khayraad ayaa u sugnaaday fi dunya waalaakhirati waulaaika kuwaas humul muflixuuna waa kuwa liibaanow ilahay cabdallah alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga janaatin janaad janaadkaasoo sajri ay dureeraysa min taxtihaa hoosteeda aan haar weriyaalo khaalidiina xaaliyin waaraya fiiha jannooyinkaas ku waaraaya kaasuna alfawsu dhiibaan weeye ayuu dhah ilahi alcadiim weyn markii laga warramay sifaadkooda iyo wanaaggooda waxa ilaahay u yabuuhaa ilahay noo sheegayaa alla wuxuu yidhi cabdallaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga janaatin janaad janaadkaasoo sajri ay dureerayso min taxtihaa taxta ashjaariha wa alanhaar weriyaalo khaalidiina xaaliyin ku waaraya siyaa jannooyinkaas daalika kaasuna alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn oo waa liibaan weeye casharkeena intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illaahi araxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo sagaalaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay markii nimankii munaafiqiinta ahay laga soo warramay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la yimiday istidraag oo alla wuxuu dhahay rasuulka iyo kuwa micigiisa rumeeyey maalkooda iyo naftooda ayay maaragtay ku jihaadayaan waxaana kuwaas u sugnaadowdha ilaahay khayraad oo adduun iyo aakhiraba ay helayaan waxaana weeyowdha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa liibaanay oo maaragtay ilaahay agtiisa ka liibaanay alla marka wuxuu nooga warramayaa ma'aalkooda waxa ay qiyaamo helayaan ayaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu yidhi allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahu dha ilaahay jannaatin jannaad jannaadkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar webi yaalo khaalidiina xaal ihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraaya daalika kaasuna alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla wuxuu u diyaariyey jannaadow dha ilaahay oo taxta ashjaariha wa qusuuriha webiyaal ay dureerayaan webiyaasha afarta ayoo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay haddana ilaahay wuxuu idhi jannooyinkaas way ku waarayaan oo jannada qofka galaa waa ku waaraya dalika kaasina alfawzu liibaan weeye udha ilaahay alcadiimu oo weyn waxaa markaynu ku dhex jirnay nimankii munaafiqiinta ahay oo mutakhallafiinta ahay oo waxa weeye qhaswadii tabuuka ka hadhay waxyaabihii markaasi waxa weeye ay samaynaayeen iyo wixii rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam uu maaragtay mawqifkooda uu ka qaadanayey amuurahaas baa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa wa jaa-a waxaa yimid ow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala almucadiruuna kuwa cudur kuwii cudur daaranayey oo min al axraabi reer baadiyaha ka mid ahow dha ilaahay liyu'dana in loo idmo lahum ayaga qucuud loo idmo nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u idmay horey waxaynu ku soo marnay inay munaafiqiintu laba qaybood ahaayeen kuwa maaragtay reer madiinaha oo reer magaala iyo kuwa reer axraab oo reer baadiya marka kuwii oo reer madiina horaan usoo marnay iyadoo haddana markaasi bacdu tafsiilaadna hadda ilaahay noo sii sheegi doono oo waxa weeye casharadeenaan kuwaan casharkaan hadda casharada ka dambeeya lagu sheegay alla markaa wuxuu ka warramayaa axraabtii markay nabiga calayhi salaatu salaam u imaanayeen ayagoo markaasi waxa weeye doonaya rasuulka calayhi salaatu salaam cudurkooda inuu aqbalo marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wajaaa waxaa yimiday almucadiruuna kuwii cudur daaranayay ay almuctadiruuna weeye kuwii cudur daaranaya weeye bimacna almacduuriin weeye oo min alaxraabi axraabi reer baadiyaha ka mida nabigay u yimaadeen waxayna nabiga calayhi salaatu salaam ugu yimaadeen liyu'dana lahum in loo idmo oo qucuud loo idmo weeye cudurdaarka markaasi ay sheeganayaan in loogugu idmo inay iska joogaan nabiguna waa u yeelay wa aladiina kuwii way fadhiisteenow dha ilaahi kadabullaaha alla u been sheegay wa rasuulahu rasuulkiisana u been sheegay oo waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ugu been sheegeen iimaanka sheegashadiisa munaafiqiintii axraabta weeye saan soo maraynay waqacada aladiina kuwa way iska fadhiisteenowdha ilaahi kadabullaah alla u been sheegay wa rasuulahu rasuulkiisana u been sheegay marka waxa weeye waa laba fariiq baa la yidhi fariiq oo maaragtay yaa yimiday oo nabi uu cudur daartay isagoo been sheegaayo qoladaas marka waxay ahaayeen baa layidhi niman la yidhaahdo banuu asad iyo banuu qadfaan weeye waxay nabiga ugu cudur daarteen dhibaato ayay sheegteen iyo ciyaal fara badan inay leeyihiin oo waxay yidhahdeen annaga dhibaataana hayso abaar iyo xoolihii iyo dhibaato ayaana haysata ciyaalkiina waa nagu batay oo ciyaalkiina kama tegi karno qolana waxa weeye nabiga umaba aysan imaanin weye ma u imaano nabiga agtiisa ma imaanin alla markaa wuxuu dhahay sayusiibu ladiina kuwa waxaa asiibi doona kafaruu kufriyey oo minhum kuwaas xaggooda hawdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa asiibaaya cadaabkaasoo aliimun mu'limu oo xanuujuur ilaahay markii arrimahaas ay ku kaceen waxa arrintaas ka dhalanaya oo ilaahay cadaabkiisa oo ma ma'aalkoodu uu noqonayo ayuu alla wuxuu leeyahay sayusiibu aladiina kuwa waxaa asiibi doona kafaruu kufriyowdha ilaahay oo minhum kuwaas ka mid a cadaabun cadaab ayaa asiiba asiibaawdha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiyowdha ilaahay cadaab aliima ayaa ku dhacaya kuwaas waxyaabaha markaasi been abuurka ahay sameeyen weeye waa kuwa kufriga iska daa'imay weeye marka hadda kuwa kufriya marka la leeyahay waxaa la ishaarayaa bacdi ayaga kamida inay maaragtay islaameen oo markaasi ayagu arrintaas ay ka baxsanayaan wixii islaamay ka baxsanayaan laysa ma aha nin buu dhahay ilaahay cala alucafaa'i kuwa lucafada ah oo taagta daranne iyo walaa cala almarlaa kuwa jiran iyo walaa cala aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan jihaadka ku nafaqaystaan xarajun dembi ma ahnow dhah ilaahay intaas takhalluf markaasi ay ka takhallufaan jihaadka ay ka haraan aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay khasisaysaa aayaddii waxa weeye aynu soo marnay suuradda aynu ku soo marnay oo eeday infiruu khifaafan wa hiqaalan ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaana wa tacaala baxa ayuu dhahay mu'miniinow idinkoo fudfudud ee idinkoo culus aayaddaas marka hadda waxaa weeye cid ay reebaysa ma aysan jirin oo qofkii markaasi waxaa weeye caafimaad qaba kaan caafimaad qabin kii waayeela kaan waayeelayn kii maaragtay ah musiibo qaba kaan qabin kulli aayaddaas waa camimaysa laakiin aayaddaas waxaa khasisaya aayaddata oo dadka hadda meeshaan lagu sheegaya jihaad laga dooni maayo alla markaas wuxuu dhahay laysa ma ahanow dha ilaahay lucafaai kuwa taasa daranne ka shuyuuki weeye masaama dadka gaboobay ayaa kamid a ah. dadka waayeelada ah ayaa ka mid a ah iyo walaa calal marlaa kuwa jiranow dha ilaahay dadka indhoolayaasha iyo dadka maaragtay boos booska ah ayaa kamid ah iyo walaa cala aladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynow dha ilaahay maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan oo jihaadka ay ku cunaan aanan helaynin xarajun dembi ma ahan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala inay jihaadka ay ka takallufaan oo ay ka hadhaan waase goorme idaa waktigii nasaxuu lilaahi alle ay u naseexaynayaan iyo warasuuli rasuulkiisa idaa nasaxuu markay u naseexaynayaan waxa weeye markaasi shardi waxay u tahay ilaahay qowlkiisa ilaahay uu yidhi xarajun uu dhahay dembi korkooda maa uu yidhi macnaha waxa weeye laysa calaa haaulaa'i xarajun wakta nusxihim lilaahi warasuulihi saas weye idaa nasaxuu markay u naseexaynayaan lilaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa fii xaali qucuudihim markay fadhiyaan weye waxa weeye naseexadaasuna waxay noqonaysaa haddii dagaalkii waxa weeye laga reebay oo cudurkooda ilaahay uu ka aqbalay waxaa la doonayaa inaynan dhibaato magaalada iyo dadka aysan gelin oo irjaas inaysan sameyn aysan gilgilin iyo dadka inaysan wehsi ku ridin inay dhea daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa limaha laga doonaya marka hadda inay hadday araajif ay noqdaan oo dadka borabagandada iyo balaayada magaalada ku shaacinay ay noqdaan oo asxaabtii nabiga jihaadka aaday wax ka sheegaayaan oo waxyaabahaas ku majata taas weeye waa markii waxa weeye niyadooda ay suubsadaan oo ay markaasi waxa weeye qalbiga jihaadka ay kala jiraan mu'miniinta wax markaasi dhimaay wax udhimaayo islaamkana aysan samaynin maa cala almuxsiniina kuwa wanaagga falaya korkooda maahna udha ilaahay min sabiili jidowdha ilaahay oo markaasi naseexada naseexa lilaahi warasuulihi samaynaaya kuwaas jid korkooda ma ahan dariiq oo lagu qabta ma laha udha ilaahay maa cala almuxsiniina kuwa wanaagga falaya korkooda ma ahan min sabiilin jidow dha ilaahay wallaahu allana gafuurun allihii dhaafayayo oo u dhaafaayo raxiimun oo u naxariisanaya weeye ilaahay subxaana wa waa u naxariisanaya waana u dhaafaya oo ilaahay arrinta waa u waasiciyey haddana alla wuxuu yidhi walaa cala aladiina kuwa korkoodana xaraj ma ahan dembi idaa maa atowka markay ku yimaadeen sayidka maxamedka aw litaxmilahum inaad xambaarto qulta aad u dhahday laa ajidu anigu heli maayo ma axmilukum waxaa idinku xambaaro caleyhi korkiisa tawallow jeestow dheh ilaahay walaa cala aladiina kuwa korkoodana xaraj ma ahan idaa maa atowka markay kuu yimaadeen litaxmilahum inaad xambaarto macaka ila alqasbi weye duulaanka aad u qaado waxay ahaayeen baali nimankaanu toddoba nin oo ansaara ama waxay ahaayeen baali niman la yidhaha bani muqarin ayay ahaayeen tooda ansaara ayay ahaayeen baa la yidhi waxaana lagu magacaabi jira albukaa-uun kuwii ooyinta badnaay maxaa yeelay ayagoon waxba aanan haysanin ay jihaadkiina loo baxayo ay yimaadeen wax zaada iyo wax gaayidana aanan haysanin markii wax loo waayey ayaguna inan wax haysanin ayay iska ooyeen jihaadkaas ay ka baaqanayaan ayagoo markaas uu dhibaayo marka waxaa la sheegaa la yidhi sayidinaa cabaas ibnu cabdilmudalib ayaa wuxuu ka xambaaray baa la yidhi laba nin sayid cusmaanna saddex ayuu qaaday baa la yidhi ee ugaga ziyaadaa jeyshka oo maaragtay uu diyaargareeyey ninka la yidhaahdo yaamiin ibnu camar annalari isaguna laba ayuu qaaday oo saasay ku baxeenaa la sheegay culammada qaarkeedna waxay hahay nimankaana waxay ahay niman la yidhaha banu muqarin saddex nimay ahaayeen oo walaal ah nin la dhihi jira macqal iyo nin la dhihi jira suways suwayd iyo nin la dhihi jira nucmaanay ahaayeen qaar waxay yidhaha asxaabu abi muusa alashcariyay ahaayeen marka waxaa la sheegay baa la yidhi nabigeena alayhi salaatu salaam inuu ku dhaartay inuusan xambaaraynin oo wax uu ku qaado uusan haynin markii nabigeena uu dhaartay inuusan xambaaraynin ayaa waxaa u yimidaa layihi rasuulka alayhi salaatu salaam geel oo markaasi waxaa weeye sabi laga keenayoo geel gaalada laga soo qaatay rasuulkeena alayhi salaatu salaam markaasuu geelu u diray baa la yidhi inay xamuul ka dhigtaan markaasay markii geeli loo keenay waxay yidhahdeen annagu kori mayno ilaah waxaa weeye rasuulka alayhi salatu salaam aan ka su-aalayno maxaa yeele nabigu waa dhaartay inuusanna qaadaynin waxaana laga yaabaa dhaartiis inuu halmaamay markaasay nabiga u yimaadeenaa layidhi kolkaas ayuu uu nabigu dhahay alayhi salaatu salaam xadiis macnihiis uu ahay anigu wax khayra ma arkaayo oo ka khayr badan wixii aan maaragtay aan ka dhaartay ilaa waan yeelanaya oo waxa weeye dhaarti waan jebinayaa marka hadda dhaartaas waxa weeye kafaaro ayay maaragtay yaa iska leedahay laakiin culamada qaarkood sida imaam maliki waxaa weeye kafaar male u leeyahay marka hadda sidaas ayaa la leeyahay rasuulkeena alayhi salaatu salaam markaas ayuu geelaasu siiyey kolkaasay waxaa weeye geeli ay qaateen ay dagaalkii aadeen waa markii la yidhaha nimankaasu bani muqarin ay ahaayeen marka ilaahay waxau dhahay walaa cala aladiina kuwa korkoodana xaraj ma ahan idaa maa atowka markay ku yimaadeen litaxmilahum inaad xambaarto qulta aad u dhahday laa ajidu anigu heli maayo maa axmilukum waxaa idinku xambaara caleyh korkiisa tawalow jeesayowdh ilaahay walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu ay shubmaysow dha ilaahay min addamci ilin ay la shubmayso indhahoodana ay shubmaayeen ilin ay la shubmaayeen xasanan tiiraanyo daraaddeeda oo ay ka tiiraayaysan yihiin allaa yajiduu inaysan helaynin maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan oo jihaadka ay ku nafaqaystaan allaa yajiduu inaysan helaynin maa yunfiquuna waxay nafaqaystaan inamaa in kaleeta maayan ayuu dha ilaahay asabiilu jidku cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yasta'dinuunaka kaa'ina weydiinaayay dadka waxaa weeye dariiqulmu'aakhada iskale oo waxa weeye hadday takhallufaan loo qabanaayo waxa weeye u dhah ilaahay subxaana wa tacaala cala aladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa'ina weydiinaaya takhallufka inay harhaan wal xaalna kaa'ina weydiinaaya hum ayagu agniyaa oo kanaadiin ay yihiin ayagoo xoola haysta kaa maaragtay kaa'idan weydiinaya inay qaswada ka kuwaas ayaa waxa weeye dariiq lagu qabta iskale faduu kuwaas way raalli noqdeenow dha ilaahay bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwa gadaal mara micgooda inay ahaadaan dadka hadda laga soo waramaayey oo markaasi si lucatada iyo dadka jiran iyo dadka waxa weeyaan nafaqada haysan kuwaas micgooda inay ahaadaan ayay raalli ku noqdeen haweenka iyo carruurta inay la jiraan wa dabaca allahu alla waa daboolow dha ilaahay kuwaas calaa quluubihim laabtooda ayuu daboolay waa munaafiqiintiiy wa dabaca allahu alla waa daboolay calaa quluubihim laabtoodawdh ilaahay fahum ayagu laa yaclamuuna garamaayaan waxay ka taayaan ma jirtowdh ilaahay aayaddan aayad lamidana waa noo soo dhacday inkastoo yafqowna ahee taas yactadiruuna way cudur daaranayaan dha ilaahay ilaykum idinka ayay idinsoo cudur daaranayaan idaa watii rajactum aad u lahabatiin ilayhim ayaga dha ilaahay qul waxaa u tiraa dha ilaahay sayidka maxamedkaahu laa tactadiruuha cudur daarana lan nu'mina lakum annagu idiin rumayn mayno waxa weeye waxyaabaha ad sheeganaysaan maxaa yeelay qad xaqeeqee naba'ana allahu alla ayaa noo khabray min akhbaarikum akhbaartiina ilaah ayaa noo sheegay wa sayara allaahu allana waa arkayaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna waa arkayaa camalkiina suma bacdiyada turaduuna waxaa laydin celinayaa qiyaama baxsiga ilaa caalimi lqaybi qeybka allaha ku cilmiga leh iyo washahaadati waxa muuqda fa yunabi'ukum dabeedna alla waa idiin waramayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa uu sheegayaa raswada tabuuka marka ay ka laabtaan inay u imaan doonaan qaar badan oo markaasi waxaa weeye cudur daaranaya marka alla wuxuu dhahay yactadiruuna way cudur daaranayaan ay ilmutakhallifuuna bilbaadili weeye kuwa baadilka ku takhallufay iyo maaragtay yaa beenta weeye marka hadda meeshaan waa isti'naaf weeye war cusub weeye waxaana meeshaan loo keenaa la yidhi in la caddeeyo cudurdaarkooda cindalcawdi ilayhim weeye markii waxaa weeye mu'miniinta usoo laabtaan waxaana la sheegaa layidhi waxay ahaayeen dhowr iyo siddeetan nimay ahaayeen rasuulka calayhi salaatusalaam marka uu tabuuka ka soo noqday ayay u yimaadeen ayagoo cudur daaranaya nabiga iyo asxaabtihiisoo baadil markaas ku cudur daaranaya marka markay arrintaas ay sameeyaan mawqifka rasuulkeena calayhi salaatusalaam ee asxaabtiisu ay ka istaagayaana ilaahay ka warramayaa way idinsoo cudur daaranayaanow dha ilaahay idaa waktigii rajactum aad u laabatiin ilayhim ayaga xaggoodo qaswadan tabuuka aad ka laabatiin duulaanka tabuuka markaa ka noqotiina idin imaana igo cudur daaranaya qul waxaa u tira hawdha ilahi sayidka maxamedkaaw markay cudurdaar la yimaadaan laa ta'tadiruuha cudur daarana waxbaha cudur daarana lan nu'mina lakum annagu idiin rumayn mayno ma idin rumaynayno idinka yeeli mayno qad xaqaaqehe naba'ana allahu alla waa noo waramay min akhbaarikum akhbaartiina ilahay baa akhbaartiina hore noogu soo sheegay wasayara allaahu allana waa arkayaa camalakum camalkiina ilaahay waa arkaya alla caalim ayuu ku yahay ilaahay waa arkayaa camalkiina sayi-a weeye wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna waa arkayaa oo rasuulkana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u sheegaya suma bacdiyada turaduuna waa laydin celinayaa bacsiga qiyaamada ilaa caalimilqaybi qeybka allaha ku cilmiga leh iyo washahaadati waxa muuqda oo xaadirkaa fa yunabi'ukum dabeedna alla waa idiin warramayaa bimaakii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala ayaa ilahay idin khabraya waana idinku jaasinayaa weeye marka hadda warramidaanu waxaa weeye in markaasi lagu jaasiye acmaashoodii maalinta qiyaamo haddana alla wuxuu dhahay sayaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan lakum idinka idinkuu dhaaranayaan idaa waktigii in qalabtum aada u gadoontaan ilayhim ayaga xaggooda tabuuka aad ka laabataan lituxriduu inaad ka jeesatiin anum ayaga xaggoodaw dha sayaxlifuuna way dhaaran doonaan doonaanowdha ilaahay way dhaaranayaan bilaahi alle ayay ku dhaaranayaan idaa waktigii in qalabtum aad gadoontaan ilayhim ayaga xaggooda aad u gadoontaan oo tabu ka noqotiin latucriduu inaad ka jeesatiin anum ayaga xaggoodawdha ilaahay oo aad ka daysaan mucaatabada faariduu ka jeestawdha ilaahay anum ayaga xaggooda ka jeesta inahum kuwaasu rijsun qurun weyowdha ilaahay waxaa weeye baadinkoodaa khabiise ka jeestawdha ilaahay waxa lagu dhowraayo waa kelimatu tawxiidkaas weeye wa ma'waahum dha ilaahay jahanamu jahanamo weeye meesha ay qiyaamo ahaanayna waa jahanamo oo maseerkooda uu yahay jazaan ow dha ilaahay jaso daraaddiis oo bimaakii lagu jaasinaayo kaanuu ay ahaadeen yasibuuna kuwa kasba ama yujsawna waa la jaasinayaa jazaa'an jaze bimaakii ayaana lagu jaasinayaa kaanuu ay ahaadeen yasibuuna kuwa kasba ow dha ilaahay yaxlifuuna way dhaaranayaanow dha ilaahay lakum idinka ay idiin dhaaranayaan litucriduu litarlow inaad ka raalli noqotiin canum ayaga xaggood yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinka idin idiin dhaaranayaan munaafiqiintu litarlow canhum inaad ka raali noqotiin hase yeeshee fa in tarlow haddaad ka raali noqotiin canhum ayaga xaggooda oy idinka raalli idinka helaan fa in allaha alle laa yarlaa ka raalli noqon maayo can ilqowmi alfaasiqiina oo faasiqiinta ahaye fa in tarlow haddaad ka raalli noqotiin canhum ayaga xaggooda fa in allaha alle laa yarlaa ka raalli noqon maayo canilqowmi ilqowmi alfaasiqiina oo faasiqiinta ahaye alaxraabu reer baadiyihi ow dha ilaahay dadka ahlulbadwiga ahow dha ilaahay ashaddu kuwa daran weeye kufran kufriga iyo wa nifaaqan munaafiqnimada wa asdaru ayagaa ku owlaysan oo ku habboonow dha ilaahay allaa yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduudiisa anzalallaahu alla uu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa oo axkaam iyo sharaa'ic ah. wallahu allana caliimun allay ku cilmile weeye khalqigiisa xakiimun allay fal suuban weeye waxaa haddaynu ka soo waramaynay munaafiqiinta oo e axraabta marka acraabtu waxa weeye waxay ka xun yihiin dadka ahlulmudunkaa oo waxa weeye ilaahay dhowr arrimood buu u sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi alacraabu acraabu reer baadiyihow dha ilaahay ashaddu kuwa daran weeye oo waxa weeye dadka ahlulbaadi waaweeye dadkaas waxa weeye amba carabi ha ku hadlaan amba cajam ha ku hadlaana weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ashaddu kuwa daran weeye kufran gaalnimada iyo wa nifaaqan munaafiqnimada waxay ka xun yihiin dadka reer magaalkaa weeye waxaana yeelaya lijafaa'ihim waa dad qalalan weeye wakiladii dabaacihim dabeecadoodana way qalabsantaa weeye haddana wa bucdihim can simaaci lqur'aan qur-aanka dhegaysigiisay ka fog yihiin wa ajdaru ayagaa ku habboonow ilaahay oo ku owleysan allah yaclamuu inaysan ogaanin xuduuda maa shay xuduudiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi ilahi rasuulkiisu kusoo dejiyey oo axkaam iyo sharaa'i ah ilaan ayagu waxaa weeye way ka fog yihiin diinta wallaahu allow dha ilaahay caliimun alle ku cilmile weeye ilaahay khalqigiisa caalim buu ku yahay oo dadka marka saas alla uga warramaayo ilaahay addoomankiisa waa yaqaanaa xakiimun alla kiis fal suuban weeyo waxuu sancaynayane ilaahay shay walba maxalkiisa ayuu dejinaya marka sidaas ayaa waxaa weeye acraabti oo reer baadiyaha ay markaasi u gagaxun yihiin kuwa reer magaalka sidaas amuurahaas dhowrka ayaana ugugu wacan marka hadda casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanaه wataعala aclam wاsalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu